asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka rediyo kulmiye wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa subaxnimo talaado ah taariikhdan waxay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka agosto laba kun saddex iyo labaatan barnaamijka falanqeynta qodobada aanu ku eegi doono ugu waaweynna waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyey ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa saacadii lasoo dhaafay waxaa la sheegay in ay kasoo baxeen meelo ka mid ah gobolka galgaduud deegaano dhawaan al-shabaab laga saaray haddaba arrinkaas oo si weyn looga hadlay falanqan ayaan ku sameyn doonaa oo aanu la yeelnay mid ka mid ah siyaasiyiinta ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo arrimaha amnigaba waxay u dhimayso dagaalka howlgalka wejigiisa labaad ee bilaaban doona xubintii kaalmaanyaas oo kale barnaamijka qaybka ah kusoo dhawaada mar kale Sabah, hagaag saaxiibyaal barnaamijka falanqeynta wararka idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho ayaana gudageynaa waxaa saacadihii soo dhaafay aada looga hadlayay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka halkaas oo al-shabaab ay ka saareen deegaano iyo magaalooyin sanado badan ay al-shabaabku ay maamulayeen waxaa ka mid ah magaalada qadiimiga ee ceelbuur ee gobolka galgaduud ka tirsan halkaas oo al-shabaab sanadihii u dambeeyey ay maamulayeen hase yeeshee howlgalka dowladda federaalka soomaaliya halkaas ay ku qaaday ayaa sababay in ciidamada ay gacantooda ay ku dhigaan isla islamarkaana shabaabkii halkaasi joogay laga saaray waxaa ku sugan uh, ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ah dhinaca kale magaalooyin kale oo ka tirsan uh, galgaduud ayaa al-shabaabka laga saaray oo ciidamada dowladda ay dagaal aan ay kula wareegeen hase yeeshee waxaa soo baxaya warar sheegaya in ciidamadii dhowaan la wareegay deegaano ka tirsan galgaduud ay dib ugu soo baxeen ama dib ay ugu soo gurteen kadib markii warar la isla dhex ay sheegaya in khilaaf uu u dhexeeyo madaxda amniga gaaran wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya kastoo warar rasmi ah oo dowladda kasoo baxa aan la heenin saraakiil ka tirsan dowladda waxaa la sheegay in ay jirto waxyaabo yaryar ayaa sheegay aan raaday inay jiraan waxyaabo yar oo dib u gurasho ah oo markaas ciidamada qaab istraatiiji ahaan ay ugu soo baxeen haddaba maxay u dhimeysaa arintan li xirta dib u bixidda ciidamada dowladda federaalka deegaanada shabaabka laga saaray howlgalka bilaabanaya wejigiisa labaad caqabaddaas ma ku noqonaysaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxaa tallaabo loogu baahanya inuu qaado waxaa arrimahaasi ka wareysanay oo falanqeyn kala yeelnay cabdiraxmaan cabdulle idris oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed falanqeeyana arrimaha siyaasadda ee dalka walaal aada tahay waa dhowahay minta kale eh, waan ogahay waana la soconnaa in ay jirto eh, horumaro fiican oo oo laga sameeyey dhinaca dagaalka oo magaalooyin badan oo ay haysteen eh, ah, laga qabsaday marka waxaana filaynaa in oo hore sii socon doono oo wixii maanta hadda kadib dhiman maratay hore loogu socon doona Eh, wixii caqabad oo jirana la xalin doono sidaas qiyaasa waana filayaa inay noqon doonto insha allah ciidamada eh, dowladda soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka waxay eh, al-shabaab ay kala wareegeen magaalooyin muhiima ah oo sanado badan ay al-shabaabku ay ka ariminayeen tusaale haddii aan usoo qaadan waxaa ka mid ah magaalada qadiimiga ee ceelbuur halkaas hadda ciidamada dowladda ayaa ku sugan oo markaasi howlgallo ka wada al-shabaabka halkaa sanado badan ka ariminaya waa laga saaray maxay ugu dhigan tahay shacabka soomaaliyeed in cerbuur la wareegaan ciidanka dowladda runtii eh, eh, muxuu ahay shacabka iyo eh, dowladda magaca dowladana kor u kacaya waxaad moodaa in oo oo dowladdii ay maratay awoodeeda ay kordhayso marka waxaan isleeyahay shacabkana iyagana maaragtay ciddii ku dhib kartay xukunka Eh, inay ku dhaqubta dhowaan waa filayaa xogtaas marka waxaan aniga isleeyahay waa waa horumar oo oo dhinaca amniga laga gaari doono waaya marka waxaan isleeyahay eh, waxaa dawladda ugu jiro sumcad fiican iyo inay amniga iyo wax ka qabtaan ina wayna awoodaya maxaa sababtoo ah eh, maamaad iyaga ay horumar sameeyaan qolada kasoo horjeedana way sii nisqaamayaan marka sidaasaan arkaa aragtidayda marka waxaan na filayaa insha allahu tacaala in hore loo sii socon doono waan gartay waxaa aada usoo shaac baxay warar laisla dhex marayo oo sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya ay kasoo baxeen qaar ka mid a ah deegaanadii dhowaan al-shabaabka ay kala wareegeen oo galgaduud deegaano ka tirsan ah arrinkaas maxay ku dhacda ayaa isleedahay oo ay ciidamadan ay arrinkaasi u sameeyeen horta ilo oo maaragtay eh, rasmi ah oo dawladeed oo hadda aan eh, ka hayna ma jirto laakiin shacabka ayaa u sheegaya arrintaas eh, hadday jirto waa caqabad taagan haddii howl la qabanayana caqabaad lama waayo marka waxaan filayaa in eh, wax jiraan eh, waxyaabaha dadka inta badan hadda ay sheegayaan khilaaf eh, wasaaradda gaashaandhig ay sheegayaan oo ay maalmaha dadka shacabka ha ah wadwadeen dawladana weli aysan ah, marta aysan ka hadal mhm. waxaan filayaa caqabaadkay kamid tahay in caqabadaas la six aaminsanayo oo way dhici kartaa in lasqabto markii shaqa la wada qabanayo in la qabto kartaa marka waxaan isleeyahay muxuu eh, ahaa dawladda ay sixi doonto arrintaas oo wixii eh, dhibaato oo jira khalad ah in la sixi doono waa aaminsanaa wadan eh, runtii horta waa ka xunahay in horta khilaaf uu yimaado haddii uu khilaafkaas jiro waa wax dabiici ah in dadka markii shaqo ka dhexeyso wada shaqeynayaan inay iskhilaafaan waa wax dabiici ah ma lala yaabo in khilaaf uu yimaado khilaafkaas wuxuu u yahay dhibaato ku yahay horusocodka iyo shaqada culus la ee la qabanaya marka waxaa wanaagsanaan lahayd in wixii khilaafka maaragtay keenaya in laga leexdo waxaana filayaa in khilaafka waxyaabaha abuuraya inay kamid yihiin eh, muxuu ahaa eh, waxaa dhici karta awoodo kale oo gacan kale hay-ado kale inay soo dhexgaleen oo maaragtay sidaas maarata ku timid marka waxaan filayaa in oo khilaafkaas la saxi doono haddii ilaahi subxaana watacaala idmo waana muhim in la saxeeha la saxo insha allah waan gartay marka arrinkan aada ayaa loo hadalhayaa in ciidamada dowladda ay kasoo baxaan eh, meelo ka mid ah eh, deegaanadii dhowaan al-shabaab laga saaray qabsadeen caqabad ceenkee ayuu ku noqon karaa eh, dagaalka al-shabaab hadda dowladdii kula jirto mar kasta oo ay iskhilaafaan madaxda marka howshaas wado waxaa howshii socotay oo hore u socotay ayay caqabad ku noqonaysaa dhinaca kale ee kasoo horjeedana danay ay noqonaysaa marka taasi waa horta arrin aada u waaya caqabad caqabad xoogan bay noqonaysaa oo maaragtay caqabad ku ah horsocodka iyo horumarada dawladda ay samaynayso marka taasaa keenaysa marka markay caqabaadkaas ay timaado ama khilaafkaas uu yimaado waxaa isla markiiba saameyneysaa dadkii dadka iskhilaafay madaxda iskhilaafay ay amarka siinayeen ayaa isla markiiba ay gaaraysaa muxuu ahay khilaafkaas amaradoodii amarka iska hor imaanaya isla markiiba marka khilaafka halkaasoo gaarsiinaya taasoo dhaawac ku noqonaya marka waxyaabaha keeni karaan waxaan isleeyahay dano oo aan ahayn danta guud danqaas ah ayaa laisku qabanayaa taas ah, maaratay keeni karto in oo laskhilaafo dhibaatana wuu abuurayaa khilaafkaas marka waxaan isleeyahay dhibaatadaas la xaliyo haddii ilaahay subxaana watacaala idmo in la hadli doonana waa aaminsanaha waan gartay hadda al-shabaab waxaan la soconaa in uh, galgaduud deegaanadii ugu badnaa hadda laga saaray oo gacantooda aysan ku jirin Eh, inkastoo ay joogaan eh, meelo kale oo galahareeri ay ka mid tahay marka eh, howlgalka wejiga labaadna weli muusan bilaaban sida qorshaha dowladdu ay sheegtana in waqti dhow ay bilaabi doonto marka maxaa laga filan karaa isna in guud ahaanba galmudug laga saaro al-shabaab howlgalka wejiga labaadna inuu guuleysto runtii horta labaad horta in horta midka koowaad laga gudbaa ka horeyso haddii sidaan soo haystana meel madala gaarayo marka madaxweynaha soomaaliya waa inuu arrintan soo dhexgalo hadii kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan cabdul idriis siyaasi aqoyaan ka faalooda arrimaha siyaasadda ee dalka weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falanqeynta wararka idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho qaybihii gabagabo barnaamijka ayaan soo gaaran saaxiib yaal haatanna kusoo dhawaada xubintii kaalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay eh. halka saxanka iyagu tiigsado tegayo eh. gediga tubtan maanta marinayno eh. tubtan raacnay tuubiyaha aan qaadnay taariikh hor loo tamar gashay noqotay war waxaad ka tagta tilaabadaan qaadayno ninkii turunturey maagan tumaatida ku dhici taasina <laughs> isweydiin leh war madaxweyne xasan sheekh hadduu tallaabo ka qaadayo tafaha dadka ku dheggan waa u jeediyaa kala dambayna haddaanay jirina shaqadu ma socon karto cadowna lagama adkaan karo haddii wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha xoogga kii gardaran tallaabaha ka qaado war anugu waxaan aaminsanahay dulqaadka madaxweyne xasan inuu wax badan hallaynayo sabarka oo badadimaylerey saadaaf oofku reebe warbow taliyii hore ciidanka iyo wasiir gaashaandhigga khilaaf baa udhexeeyey taliyaa hadda iyo wasiirka gaashaandhigana khilaaf baa udhexeeya marka hadda madaxweynuhu inuu dhaashirto maxaa diidahaya safarkii iskeedkooyo iskuguurkoonhayna alaabtoo walboobe oo leedhi warkalamaanay war ma haysiine wasiirka gaashaandhiga waa nin dhallinyarahoo firfircoon soshal midiyana caanu kayo yaho abdhayduu ka dhigaa tigtokna haddee waa lagu yaqaan mar kastoo xeryaha ciidanka booqdana muuqaalo kale kacsan oo daran isaga soo duubaa marka taliyaha xoogga inuu yidhahdo lama duubi karo xeryaha ciidamada inuu ka daran yahay taliyahaasoo idinma caddaynayso weynee amnigii dalka ma folaawilsban igala qaalisanaaday urbogaashaandhig ciyaarta baa ka daysaan langrafadaayo ruuhaaye iyonay eh. langraahoy sidee leeye eh. rugdomaa mislagaadase war taliyaa ciidanka xoogga markii la qabta ceelbuur eh. hadalkiisa waa la diiday in laga daayo warbaahinta dowladda dadkuna waxay leeyihiin wasiir jaamac iyo wasiir alcadaalaha heshiisa tallaabada aan qaadayno ninkii turunture maagan baatida ku dhici taasina isweydiinle war kalamaanay nin qabiiloo ku xeelan arrimaha dagaalka iyo siyaasadda ayaa xaaladaha dalka uu marayo iyo hageerdaamooyinka jira laga waraystay waxa uu yidhi dhibaatada dhan halka ay ka jirto anigaa maanta sheegayee ha layga dhegaysto dhibka ugu weyn wuxuu ka uu yidhi gabdha aanan la qabin oo facebuoka ku soo qoranaya magacyo ay ka mid yihiin zawjatu axmed shiikha xaaskiisa nin cadnaagtiisa taajirka marwadiisa wiilka jiimka afadiisa lugooyo sullugooyoohou yidhi kuwa aad maraysa inay ruusha ka imaadeen oo magacyadooda raacya xarfa aan la fahmaynin sida sacduush nasruush xaliimuush salmuush xamduush ayaaniita ikraaniita muniita iyo waxyaabo la mid ah dagaalkuse wuxuu ka dhaqaaqilaayo ou yidhi kuwa faan aan loo joogin la jooga oo ku soo qorta magacyo ay ka mid yihiin karoon quruxsan sida hooyadeed edabsan sida hooyadeed quruxlayda xaafadda yaraanta guriga lajeceleey suuralayda guriga shaxshaxlayda xaafadda iyo waxyaabo la mid ah waxaase hagardaamada ugu weyn oo ciidamadu ka dhaqaaqila inaa ka jirtaa uu yidhi kuwa ayagoon wax baranin ku soo qoranaya doctores heblaayo injineer heblo misis heblaayo boqorradda reer hebel iyo magacyo la mid ah argagixisadana waxaa laga dhaqaajinlaayo uu yidhi gabdhaha ku soo qorta yarta cad yarta dheer yarta dhuuban yarta buuran ina hebel bintu cumar atariishada xaafadda dhuuba dhex yar gabadha cidda carabta gabadha deriska gabadha cajiinka gabadha cidda caanaha waddankoo dhanna waxaa lugooye ku hayuu yidhi kuwa magacyada cabsidaa soo qaata sida xaaxuu zuuzuu juujuu kuukuu jamuu suunaari najuu camuu iyo magacyo la mid ah midnimadana waxaa hortaaganuu yidhi gabdhaha ku soo qoranaya asaldhalad aragsan ilwaad qurux yaraanta reer hebel tii yareedee caqliga badnayd tii yareedee waalnayd geenya dumar geenyada madow geenyada cas geenyada gaaban geenyada dhuuban xidigta xaafadda xidigta xaawataako xidigta galmudug xidigta xamar xidigta reer hebel waxyaaba la mid ah waxaana ugu dambay in tallaaba laga qaadano muu yidhi si ah kuwa ku soo qorta inta waalan walaashood inta wareegta kaabbahood inta xanuunsan eeddadood inta wareersan hooyadood iyo waxyaaba la mid ah dalkana intay joogaan dadka argagixisada kaalmeeya waxba lagama qaban karou yidhi war dagaalkaasukaanu ogayn maaha ma tigtogu ka dhex socdaamaamulkidakagoormadumarkalaguwareejiyewar dowladda dhanaa iskugu tagta social mediya maantoo kalena madaxaa na furan na furan annaga yaa madaxaana furan war ciidanka laga gaadho tilaabadan qaadayno ninkii turunturey maagan tumaatida ku dhici doontaa taasina isweydiin leh warwallaweynaya arrinkii somalilan maanta meel fiican buu marayaa waraysi u dambaysay somalilan qaaddo waxay ahayd waa laytaage laytaage waa laytaage waar waannu isqur'aan saarnay inaan dhegayso guddi loo saaray khilaafka inay xaliyaan waxay go'aamiyeen saddexdii xusbi inay doorashada madaxweynaha u tartamaan marba sagaalkii muuse la ordayay hadii laga tala baxay dee arrinka somalilan waa iska xalismaysaa bow haddee nacabku derbiyada ha jiiro maxaa ohan weydeen wareer asaanadna waxaa u daaran libaax soo galay dega wuraa aryaadaha warkiinna anigu ma aqaana somalilan waxaa la yidhi xisbiyadu waa aqbaleen go'aanka guddiga muuse haddana inuu aqbalow ku qasban yahaa la yidhi sababtoo ah tale ou maanta wax ku diida fara ku mahaayay dhaheen war maa la wadaahe mugga cabdullow hadday fartaan doonaan qoraasow ma dhihi karo aryaadhaha talantabiyo xeeley turuqyaaxoo ku toosime talantab iyo xeeleyn turuqyaaxoo ku toosime war shirkii madasha wadatashiga qaranka markii la soo xidhayay axmed madoobe wuxuu yidhi war reer nuusmareeb lacag kuma yidha hotel ha miyuu yidhi warwarkaa iga dhex gelin dagaalka daacad lagama wadaa huu yidhi runtana iskumaannaan sheegin buu yidhi beelaha reer galmudug hubkay soo bandhigeenna dagaalka kama qayb qaybgelin buu yidhi yaa been la isku sheegin talayfanaa jira dadka laga soo wacaye waar wallaweynay khawaariij cadow ka daran ma jireen ma iska celisaan warbow madaxweyne anigu waxaan dhihi lahaa kuwaad hawshow idmanay habdhaqankay waxu wadaan inay ku habboon yihiin madaxweyne hubi hareeraha daybal hoos wax u eg saadoo fadheetay afar qofood kii waay lankoo magaarjee fadee waleeri yaayaa loo sheegaa mugas saca lama keliyood leh warwar ma haysiina indiinin masayrowa aa ah, xaaskiisa foolatay kadibna wuxuu diiday inuu dhakhtar geeyo isagoo ka baqaya in nin kale umuliyo anigaana ku umulinayo uu yidhi yutubkana ka fiirsanaya uu yidhi sida dumarka loo umuliyo hadde siduu marna yutubkuu fiirsanaya marna gabadha umuliisu lahay xaaskii canugii dhalaysayba waa isla dhinteen asagiina hadda maxkamadu u saaran yahay marka damacgatiir iyo mudfi dariiqay wax kasta noqdeen waxayna tusaale u tahay qofka shaqa uusan aqoon haddii loo diro hoog iyo inay tahay waxa ka yimaadaa tallaabadan qaadayno ninkii turunture maagan tumaatida ku dhici doontaa taasina isweydiin leh waaryaara walloweyne tallaabadan aa qaadaysaan ma somalilan ba ku soo socotaan warboga somalilan ma tallaaba u hartay aryaadhaha war ma haysiine madaxweyne xasan sheekh waxa uu la hadlay dhallinyarada iyo waayeellada shabaabka ee cabdulla waayeel iyo shabaab kala daa war al-shabaab baa lagu yidhi war ma waayeel baa ku jira aryadhaha warkaan ha dhex gelina shabaab odayaal iyo carruurba waa leeyihiin eh. dhallinyarada madaxweynuhu wuxuu ku yidhi maandheesko mustaqbalkiina heesaga falaadinee ka imaada waayeelladana wuxuu ku yidhi adeeryaalow eh. qaarkiin inuu xanuunsan yaho jiran yahay xataa waa ognahay qaarna waa tabar dhigeenoo maba soco karaanoo warkiinna waa haynaa haddii qaatumadii nuqayr ha noqotee xilligaad cibaadaysa laheedeenaa la joogaahe dowladiinna u imaado isu soo dhiiba waa idin cafihaynaahe walbow madaxweynuhu shabaab buu duceeyey aryaa bashiiroo maalmihii wacnay waa soo socda anuu yidhi madaxweynuhu war cabdulla warmahay sidii madaxweynaha waxaa la yidhi degmooyinkii la qabtay oo booqasho ku tegayaa ah. midda uu ka hormarayana lama oga askartana wuu xog waraysanayaabaa la yidhi wixii dhacay cidda ka dambaysa iyo meeshay waxsi ka yihiinna wuu ogaanayaaha la yidhi war intee hadduu ogaado tallaabo ma qaadaya bow xasana dulqaad baa wax ka hadlaynahaya nimca iyo sareediya saadaashiinu waa guul ma yidhi aryadhahasamigay cabdullana waxa uu yidhi hoos tagto tilaabsaa waayay xaytaaraan wax tabaartoodu hoos tagto tilaabsaa waayay xaytaaraan tallaabada aan qaadayno ninkii turanturey maagan tumaatida ku dhici doontaa taasina isweydiin leh yadheegi jari waa hagaag saaxiibyaal fariimahaas aad maqasheen iyo xubintii kalamaan ee ka horreysaba waxaay qayb tahayn barnaamijka falanqaynta wararka rediyo kulmiye guud ahaanna ayaga u dambeeyey barnaamijkan keysantaa ku kulmi doona siaasi iyo nabadgelyo